alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaa inoogu dembeeyey baabkii ku saabsanaa isti'daanka waliy اlamri اlmuslimi liljihaad waاsti'daan اlwaalidayni lisafar الصaalixi ma lam yatacayan marka waa ka hadalay in labada waalid iyo wakhtiga laga idan dalbaayo iyo xadiidka sida uga daliishadayba waa tilmaanay masalada kale uu sheekhu u baabaystay oo ku saabsan ninka madaxda ee muslimkaa in jihaadka loo fasax weydiisanayo waxa uu ka daliishanayaa inuu ninkaasi nebiga u yimid saxaabiga ahi jaءa rajulu ilى الnabiyi slى اllahu عalيyh wasalam faاsta'danahu fi اljihaad marka idanka nebiga salى اllahu عalayh wasalam la weydiisanayo yani bاctibaari kownihi imaama lilmuslimiin inuu muslimiintii imaam u yahay baa loo weydiisanayaa idanka marka halkaasna wuxuu ka deliishanayaa sheekhu in xaakimka muslimka idan loo weydiisanaya fasax markaa jihaadka ayuu markaa ka deliishanaya yacni taas ayuu ka deliishanayaa ahlucilmiguna waa sheegaan oo waxay tilmaamaan in xaakimka ama amiirka muslimka in la idan weydiisto inay tahay oo biduuni idni ama iidankiisa la-aantii aan la jihaadin allahuma ilaa waxaa laga reebaa haddii xaalad ama fursad aan sugaynin fasax in la weydiisto ay la soo gudboonaato xaalka caynkaasa looma baajinayo taasoo kalena waxay culammadu u mihaaliyaan haddii cadow ku soo kediyo oo soo weeraro in waxa weeye xaakimkii ama imaamkii ama madaxdii muslimiinta laga fasax qaatana yacni xaalka caynkaasa aan duruuftu ku simayn oo umuurihii sidaa deg deg u yihiin looma baajinayo markaa dagaalkii ama jihaadkii looma baajinayo waa lala dagaalamayaa waayo xaaladda ayaan ku simaynay haddii la iska fadhiisto la yidhaahdo idankii baa naga maqan dee cadowgu shaqadiisu qabsanaya waa laynayaa muslimiintii marka si aan taasi u dhicin xaaladda caynkaasa waa laga reebaa asalna waa leedahay oo culammadu markaa waa ka daliishadaan yacni waxa weeye masaa-isha masalada caynkaasa culammadu waa tilmaameen oo salamat ibnu lakwac waa kii gaalada qaarkood la dagaalamay yacni maray saas oo kale ugu soo kadiyeen wakadalika kadalika mu'ta nebigu sala allahu alayh wasalam nimankii madaxda ahaa ee uu u cayimay ama xilka u magacaabay hogaaminta ciidanka markii la dilay waxay noqotay inay muslimiintii markaa samaysteen yacni markaa amiir ka dhigteen khaalid ibnu waliid yacni saddex nin buu nebigu sala allahu alayh wasalam magacaabay ou yidhi hebel baa idin amiira haddii la dilo hebel kalaa idin amiira haddii la dilo hebel kalaa idin amiira saddexduu buu nebigu magacaabayba sala allahu alayh wasalam waa la dilay radia allahu canhum wa ardaahum markii saddexdiiba la dilay khaalid ibnu waliid bay ku heshiiyeen muslimiintii markaa goobta joogtay dabeed nabigu sala allahu alayh wasalam waa ammaanay wuxuu yidhi akhadaha sayfun min suyuuf illah yani khaalid isagoo sheegaya marka almuhim waxaa laga qaataa xaalaadka caynkaas oo kale ee mustasnayaadka ee laga soo reebo in biduuni idni waliyi اlamri in lagu dagaalami karo lakiin asalku waa biduuni idnihi inaan la dagaalamin asalku waa saas mustasnayaadkuna waxa weeye waa masaa'il laga soo reebaayo oo iyagu marka waxa weeye asalkii khilaafsan baabka saddex iyo labaatanaad tarku liftaai waltacliimi walwacdi ida manaca minhu waliyu lmri wa fi lummati man yaquumu bih kana wuxuu u baab yahay ama halkanna uu sheikhu ku baxsinayaa ama adiladeeda soo aroorinayaa tarku liftaai wuxuu u baab yahay in fatwada la fatwoonayo masaa laga jawaabayo la yska daayo iyo waltacliimi barista dadka wax la baraayo in la iska dhaafo iyo walwacdi waanada dadka la wacdinayo la waaninayo in layska daayo idaa manaca minhu hadduu shaksigaa u diido waliyu lamri ninka madaxdaee muslimkii hadduu u diido ka manciyo aw yidhahdo hebel adigu markaa ha fatwoonin waaynu amar ka qaataa haddii ummadda ay jiraan cid markaa kaalintaa buuxinaysa tacliimtii inuu iska daynaayo haddii laga manciyo loo diido oo madaxdu u diido ummaddiina cid jagada iyo booskaa buuxinaysa ay ku jirto oo kifaayadii ku xasilayso wacdigu waa saas si la haddii dadka qaarkood ama shaksi ashkhaasta ka mid ah loo diido wacdiga oo la yidhahdo dadka waxba ha wacdinin adigu waxba ha wacdinin ummaddiina ay jirto cid kifaayadu ku xasilayso oo arrinkaas markaa ku qumaysa oo muhimmaddii laga rabayna ay yacni ku ku filan oo booskaa buuxinaya hadday jiraan waxa weeye waa inuu ruuxaasi amarka qaataa oo marka loo diido waa inuu faraha ka qaadaa waayo fardu kifaayuu ahaa in dadka la wacdiyo la waaniyo faral ummadda si guud u saaran in la wax la baro in loo fatwoodo haddii fardigii kifaayada cid kale markaa faralkii ku kacdo oo ay ka soo baxdo inuu yidhaahdo aniguna waxa weeye ilaaba ilaa waa samaynayaa yacni ma ahay haddii loo diido waa inuu amarka qaataa xadiidka afar iyo labaatanaad can cawf bni malikin radia allahu tacaala canh imaam axmed wagayruhu waxay ka soo wariyeen cawf ibni malik ilaa raalliha ka noqdee can الnabiy salى اllahu alayh wasalam oo cawfna nabiga ka warinaya salى اllahu alayh wasalam qaala inuu yidhi nabigu salى اllahu alayh wasalam laa yaqusu calى الnaasi ila amiiru aw ma'muuru aw mukhtaalu laa yaqusu uma qisoonaayo oo uma warramaayo cala annaasi dadka uma warramayo ma wacdinayo ilaa amiirun mid amiira mooyaane mid madaxa mooyaane aw ma'muurun ama mid la faray oo loo fasaxay mooyaane oo la yidhi shaqadaa ku qun ama shaqadaa qabo aw mukhtaalun ama mid kibrayo dadka iska sarraysiinaya mooyaane rawaahu axmedu xadiidka waxaa soo wariyey imaam axmed wa abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey qaala alalbaniyu shaykhu alalbani waxau yihi can sanadi abi daawuuda qaabilun liltaxsiin wuxuu aqbalaa in la xasaniyo oo lagu xasan xukmiyo in xasan lagu sheego aqbalaya lakina alxadiida صaxiixun ha yeeshee xadiidku waa صaxiix faina lahu fi lmusnadi طuruqa أkhraa waayo wuxuu ku leeyahay musnadka imaam axmed dariiqyo kaleu ku leeyahay bacduhaa saxiixun oo bacdigood ay saxiix yihiin qultu sheekha markaa kitaabka qoray wuxuu ihi walahu shawaahidu xasana waxaana xadiidka u sugnaatay shawaahid wanaagsan oo sanadkeedu xasan yahay ayaa u sugnaaday marka calaa kulli xaal xadiidku waa xadiid saxiixa waxaanu tilmaamayaa arrinka ku saabsan dadka qasaska iyo wacdiga iyo waranka yacni markaa umuuraha looga warramo diinka ku saabsan iyo ummadii hore in looga qisoodo iyo in la wacdiyo cidda samaynaysaa waa inay noqotaa cid arrinkaa loo xil saaray oo loo fasaxay ama waa inay markaa noqotaa dadka marka haya talada markaa waa inay noqotaa hadday aqoon u leeyihiin hadday aqoon yacni u leeyihiin ama waa inay noqotaa dad loo fasaxay haddii waxa weeye labadaa midnaba aanu ahayn wuxuu markaa xadiisku tilmaamayaa nooca saddexaad inuu noqonayo mukhtaal taana waxay culammadu ku xambaarayaan waa marka ummaddii cid kaalintaa buuxinaysaa ay ku sugan tahay oo waxa weeye yacni hadday wacdi tahay iyo hadday baris tahay iyo hadday fatwo tahay waa haddii markaa shaqadaas iyo booskaa kaalintaa wax buuxinaya ummaddii ay ku sugan yihiin shaqadoodina ay qabsadeen xaalka caynkaasa inuu waxa weeye isaguna yidhaahdo anna kan yacni ma aha yacni markaa taas ma aha wuxuu xaaladdaa u yidhaahdaa iyadoo booskaas iyo kaalintaa la buuxiyey yacni waxay noqonaysaa yacni anna kan inay ka dhigan tahay markaa uu doonaayo dadka inuu iska sarraysiiyo marka waxaa lagu xambaaraya calaa kulli xaal yani qaydka uu sheikhu baabka inoogu sheegay wa fi lummati man yaquumu bihi laakiin xaalka ummadda aynay ku sugnayn cid markaa kaalintaa buuxisaa ruuxi aqoon u lahi waxa weeye waa inuu markaa dadka wacdiyaa waa inuu dadka wacdiyaa wax u sheegaa wax baraa yacni hadduu marka waxa weeye saalixu yahay fatwadana masaaisha waa inuu uga fatwoodaa ee uga jawaabaa yacni bayaanka waajibka bayaanka ee caddaynta ummadda saaran oo khaasatan culamada saaran baa wuxuu keensanayaa inay markaa waxa weeye waajibkaa gutaan oo ayna cilmiga qarin oo ay cilmigii faafiyaan oo ay dadka khayrka ugu yeedhaan oo ay wanaagga amraan oo ay xumaanta reebaan oo ay xaqa caddeeyaan xadiiska shan iyo labaatanaad waa can cabdillaahi bni abza waxaa markaa muslim iyo abu daawuud iyo hayruhum ka soo wariyeen hayruhumaa ka soo wariyeen cabdiraxmaan ibni abza radia allahu tacaala canh qaala inuu yidhi kuntu cinda cumara faja'ahu rajulun waxaan ku sugnaa buu yidhi cumar agtiisa faja'ahu rajulun nin baa u yimi cumar bnu lkhadaab buu u yimi faqaala wuxuu uhi inaa inaa nakunu bilmakaani inaa nakunu annagu waxaanu ku sugnaanaa bilmakaani meel baanu ku sugnaanaa ashahra dil baanu meel ku sugnaanaa waashahrayni iyo laba bilood baanu meel joognaa oo ku sugnaanaa macnaa wuxuu tilmaamayaa meelo marka aan degaan ahayn oo la deganayn annagoo safarah inay dhici karto inaanu meelo qorfaa bil iyo laba bilood iyo marka aanu ku sugnaano faqaala cumaru ama ana falam akun usallii xataa ajida almaa marka waxay u jeedaan waxaa dhici karta biyo inaanu weyno biyo inaanu weyno ayaa markaa suuragala ah. fa qaala cumaru markaasuu cumar bnu khadaab waxau yidhi radia allahu canhu wa ardaah amaa ana aniga miyaa falam akun usallii ma ihi mid tukanaaya xataa ajida almaa'a ilaa aan biyaha helo tukan maayo cumar baa yidhi qaala faqaala camaarun cabdiraxmaan ibni abza wuxuu yidhi saxaabigaasi faqaala camaarun camaar baa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow ama kii mu'miniinta madaxda u ahaayow amaa tadkuru yaanad xasuusnayn id kuntu ana wa anta fi libili wakhti aynu ku sugnayn aniga iyo adigu geela aynu ku sugnayn aynu geel la joognay geelii waxa weeye markaa zakada fa asaabatnaa janaaba wayna haleeshay janaabo bimacnaa intaynu seexannay hurdadii ay markaa yacni ku ixtilaamnay waa inagu waajibtay inaynu janaabo ka maydhanno fa amaa ana aniga miyaa haddaan camaar ahay fatamacagtu waan gelgelimaystay buu yidhi fatamaraqtuna waxa weye riwaayaadka qaarkood baa ku soo arooray kamaa tatamaraqu daabba waxaan u gelgelimaystay sida neefka xoolihii u gelgelimaystooo kale ayaan u gelgelimaystay adiguna maa tukan buu yidhi riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya inuu yidhi ah, haddaad cumar tahay adigu maa tukan faatayna anabiya sala allahu alayh wasalam markaasaan waxaanu u nimi aynu u tagnay nebiga sala allahu alayh wasalam fadakartu dalika lahu waxaan u sheegay arrinkaas ayaa nebiga u sheegay sala allahu alayh wasalam faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam inamaa kaana yakfiika wax kalaba maahe waxa kugu fillaa an taquula haakada inaad samayso sidaas qaala macaani badan baa loo isticmaalaa marka taquula hadda waxaa looga jeedaa tafcala taquula waxaa looga jeedaa tafcalaad looga jeedaa marka an taquula haakada bimacnaa an tafcala haakada saaxibu lqaamuus waxa uu tilmaamayaa qaala inay leedahay yani sideed macne oo marba mid loo isticmaalo yacni marba mid in loo isticmaalo bacdigood baana nadmi ku kulmiyey macaanidaas majdi uu sheegay oo uu ku sheegay markaa qaamuuska sideedda macne takalama اstaraaxa maata aqbala wamaala mac daraba uma galaba walitahayu'i lificlin lficlin yujtaba sideedda macno waa kuwaas yani waxa uu yidhi marka waxa weeye macaanida loo isticmaalo mar takalamaa loo isticmaalaa maala loo isticmaalaa waa iishay aqbala waa soo qaabilaa loo isticmaalaa mararka qaarkood mar waxaa loo isticmaalaa daraba waa garaacay ayaa loo isticmaalaa halabaa loo isticmaalay marka waqtiyada qaarkood ficil loo diyaar garoobayaa loo isticmaalay adiga calaa kulli xaal macaani mutacadiday leedahay hadda waxaa looga jeedaa an taquula haakada bimacnaa an tafcala haakada inaad sidaas samayso wa daraba biyadayhi wuxuu ku garaacay oo ku dhuftay labadiisa gacmood alarda wa daraba biyadayhi ila alardi wuxuu ku dhuftay labadiisa gacmood dhulka ayuu ku dhuftay ila alardi dhulka ayuu ku dhuftay uma nafakahumaa dabeedna labadii markaa baabacu afuufay markuu labada baabaco arlada ku dhuftay ayuu ka soo qaaday dabeedna waa afuufay suu boodhka uga duuliyo uma masaxa bihimaa dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu labadii baabaco ku masaxay wajhahu wejigiisa wa yadayhi iyo labadiisa gacmood ayuu ku masaxay ilaa nisfi diraac ilaa dhudhunka eh, bartankiisa laga gaadho fa qaala cumaru markaasuu cumar wuxuu yidhi yaa cammaaru cammaarow ittaqi illaah ilaahay ka baq fa qaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow in shi'ta wallaahi lam adkurhu abadan haddaad doonto ilaahay baan ku dhaartaye yacni markaa weligay sheegi maayo fa qaala cumaru markaasuu cumar wuxuu idhi kalla may yacni markaa kuma diidayno wallahi lanuwalliyannaka min dalika maa tawallayta ilaahay baan ku dhaartaye lanuwalliyannaka kaaga markaa mas-uul dhignay oo kuu dayne min dalika maa tawallayta waxaad ka weli bimacnaa arrinkaa aada leedahay waxa weeye saaya saasaa dhacday yacni si aad markaa sheegayso farahaanu kaaga qaadayna oo kuu diidi mayno rawaahu muslimun xadiidka muslim baa saxiixa kusoo wariyey waa abu daawuud ayaa soo wariyey wallafdu lahu lafdiganna wuxuu u sugnaaday abu daawuud damiirku wuxuu u noqonayaa abu daawuud buu noqonaya yarjicu ila aqrabi madkuur marka xadiidkuna waa saxiix laakiin ziyaadada ah ilaa nisfi diraac ziyaadadaasi waa shaado saas aawadeed sheekhu alalbani waxa uu yihi صaxiixun ila qawluhu ilى nisfi diraac fainahu shaadun xadiidku waa صaxiix marka laga reebo ilaa nisfi diraac riwaayada ah oo ilaa dhudhanka bartankiisa riwaayada sheegaysa intaa marka laga reebo inta kale waa صaxiix fainahu qawlka ilaa nisfi diraaci ahi shaadun shaad weeyi intaana waxaa la gaar noqday oo muslim kala gaar noqday abu daawuud oo ziyaadadaasi muslim kuma sugnaa xadiiskuna muslim oo keliya maaha muslim ba waa ku sugan yahay asalkiisu bukhaari waa ku jiraa wa lafdu muslimin wa lafdu muslimin muslim lafdigiisu qaala camaarun camaar baa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow in shiئta lima jacala allahu calaya min xaqika laa uxadiثu bihi abada in shiئta haddaad doonto lima jacala allahu calaya min xaqika wuxuu ilaahay iga yeelay korkayga oo xaqaaga markay isagaa yacni ahaaday ama xaqaaga ka mid a bimacnaa xaqaad igu leedahay daraaddeed laa uxadisu bihi abadan laa uxadisu bihi axadan laa uxadisu bihi uga warrami maayo axadan cidnaba uga warrami maayo marka wuxuu tilmaamayaa waxaanu uga warramaynin inay tahay xaqa uu ku leeyahay amiirka muslimku ama amiirulmu'miniinku ama imaamku uu ku leeyahay racyaddiisa inuu keensanayo hadduu ka manciyo mas'aladaa inuu sheego inaanu sheegin marka xadiidku mas'aladaa waa tilmaamaya xadiidkuna waxa uu ku saabsan yahay gagabaysiga ayuu ku saabsan yahay cumar bnu khadaab wuxuu qabay ruuxu hadduu markaa biyo waayo janaabana ay ku dhacdo inaanu markaa gagabaysanayn hadduu wayse uun u baahan yahay oo aan maydhi ku waajibin biyona uu waayo inuu gegebaysanayay waa qabay inuu gagabaysanayo ruuxu cumar ibnu khataab waa qabay oo biyo lagu weysaysto marka la waayo in loo gagabaysto masaladaa waa qabay laakiin biyo lagu maydho iyadoo janaaba ruuxu marka ay saaran tahay biyo lagu maydho hadduu waayo inaan gangaba inaan gagaba afa anfacaynin oo ay tahay markaa waxa weeye intuu biyo helaayo inaan u tukan ayuu cumar isaga ra'yigiisa ula muuqatay ra'yigiisa sidaas ayay wala muuqatay sidaas aawadee waa ka yidhi ama ana falam akun usallii xataa ajida almaa'a xataa ajida almaa'a waayo ruuxu marka isaga hadduu muddo badan yacni uu oo bil iyo laba bilooda kollay marka isaga in janaaba imanayso waa laga fahmi karaa siyaaqa marka waxa weeye haddii maydhasha ku waajibto biyo uu ku maydhana aanu haysanin gagabo inaanu gagabaysanayn buu cumar u qabay sidaana horu ugu camal falay siduu cammaarba sheegay oo cammaar wuxuu yidhi wakhtigii nebigay labadeenna arrinkaasi ku dhacday innagoo safar kusu innagoo ku sugan meel waxa weeye baadiye ah marka inagu dhacday anigu yacni waxa weeye waa waa gelgelimaystay buuri yacni cammaar wuxuu is yidhi waysela'aantii marka biyo lagu weysaysta la waayo maadaama loo gegabaysanayey waysaduna xubno gaara uun la maydho dee haddii maydhasha ruuxa ay saaran tahay oo jidhkao dhan inuu maydho ay tahay dee intii waysada markaa ka yacni beddelkeeda uu gagabada u isticmaali jiray intii oo kale ma isticmaalaye jidhkii wax intaa ka badan waa inuu markaa ciidda gaadhsiiyaa sidaas aawadeed waxaan isku yani waxaan ku gelgelimaystay oo isku rogrogay buu yidhi yani marka ciiddan sidaa is ugu gelgelimaystay buui dabeedna sidaasaan ku tukaday markaan ciiddii ku gelgelimaystay ayaan tukaday buu camaar halkaa waxaa laga qaadanayaa inay dhici karto masaa-isha qaarkood saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam afraaddooda cid ka mida ah inay dhici karto inay ka qarsoonto waayo cumar bnu khataab masaladaasi waa ka qarsoonta camaarna mas'aladan kale waa ka qarsoontay dabeed nabigu wuxuu u sheegay sala allahu alayh wasalam in waxa weeye gegebo keliya inuu la yimaadaa inay ku filayd oo wejigiiyo labada kaf inuu gegabey inuu gegebeeyo oo u boodheeyo ama ciidda markaysaga markaa waxaweeye yani uu ku masaxo inay ku filayd wejiga markaysaga in la mariyo yani labada kaf baa la saaraya markaysagaa ciidda dabeedna wejigaa lagu masaxayaa dabeedna marka markaysagaa labada cukur ayaa xagga sare iyo xagga baabacadaba la ysku masaxaya yani sidaas iyadaa abaa la samaynaya yacni kafku waa inta jalaqsatayda ka horeysa marka markaysagaa weeyi waa cukurada marka markaysagaa weeyi waa baabacooyinka iyo marka markaysagaa yacni baabacada jirjirkeeda kale yani markaa wey cukuraa la yidhahdaa baan filaya intaa inuu masaxaa ku filay riwaayada bukhaari saxiixa kusoo wariyey waxa uu yihi yakfiika alwajhu walkafaan waxaa kugu filayd inaad wejigiiyo labada kaf masaxdo ayaa kugu filayd muslim riwaayadeeduna waa waa la mid oo markaa macnahaas oo kale ayay sheegaysa marka bukhaari iyo muslim axaadiista saxiixa ku saarootay waxay sheegaysaa gagabada in wejiga iyo labada kaf la masaxaayo saas iyadaa bay sheegaysa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan marka ruuxu uu waayo biyo uu ku maydho iyo wuxuu ku weysaystaba waa inuu laba gegebe la yimaadaa mid maydhashadiibuu u gagaba gegabaysanayaa midna weysadiibuu u gegabaysanayaa fuqahada qaarkood saas iyadaa bay yidhaahdaan laakiin sida saxiixi waxay tahay waa in gegebo keliya kaga filan tahay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam uma sheegin laba gegebo uma sheegin hadday waajib ahaan lahaydna nebigu waa u sheegi lahaa qaacidaduna waxay tahay ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay inuu ka dib dhigaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid u bannaan ma aha marka halkaa waxaa laga qaadanayaa hadday waajib ahaan lahayd gegebo labaad in la sameeyo weysada xaggeeda laga gegebaysto beddelkeeda yacni marka maydhashada beddelkeedii laga gegabaystay taa kale in lagu laraa hadday waajib ahaan lahayd nebigu waa caddayn lahaa oo waa sheegi lahaa marka waxaa laga qaadanaya inayna waajib ahayn ayaa laga qaadanaya axaadiista ku soo aroortay gegabada in ilaa xusullada ama suxullada kolba sidaad u taqaan in la masaxaa inay waajib tahay oo gacmaha marka la masaxayo in xusullada ama suxullada in la gaadhsiiyo inay tahay riwaayaadka caynkaa ku soo arooray waxba kama asixin siday culammada muxaqiqiinta muxadisiinta caddeeyeen dhammaantood waa daciifo ma asixin waxayna khilaafsantahay axaadiista saxaaxa ah ee bukhaari iyo muslim iyo kayrkoodba soo wariyeen ayay markaa khilaafsan tahay sidaas aawadeed yacni waxaa lagu kaaftoomayaa in wejiga iyo labada kaf keliya la masaxo ayaa lagu kaaftoomaya sida saxiixa ee qawiga ahi waa saas baabka wuxuu u keenay xadiiska sheikhu xadiiska wuxuu u keenay camaar wuxuu tilmaamay hadduu cumar u diidi lahaa inuu xadiidkaa ka warramo oo sheego inuu iska dayn lahaa inuu iska dayn lahaa cumarna waxaa ku dhacay nisyaan oo waa ilaawey marka hadduu waxa weeye ruux ilaawo ruux kalena xasuusan yahay ka xasuusane siqada ah ee lagu kalsoon yahaa la raacayaa man xafida xujatun calaa man lam yaxfad ka markaa xafiday wuxuu xujo ku yahay kaan xafidin marka camaar mar hadduu xafiday camaar baa la raacayaa ilowshiyaha uu cumar ilaawey yacni xukum kuma dhismaayo xukum kuma dhismaayo saas awadeed mar hadduu siqo yahay kaa musbitka ee sugay ayaa la qaadanaya almusbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugaya laga hormarinaya ka wax nafinaya lianna maca almusbiti ziyaadatu cilmin waayo ka wax sugayaa cilmi dheeraada ayuu hayaa marka cilmigaa dheeraadka uu hayo ayaa markaa la qaadanaya waxaa riwaayada muslim saxiixa soo wariyey waxa ku sugnayd faqaala cumaru ittaqi llaha ya camaar inuu yidhi cumarow cumar uu yidhi cumar inuu yidhi ittaqi llaaha ya camaaru camaarow ilaahay ka baq qaala in shi'ta lam uxaddis bihi haddaad doonto xadiidkan ma sheegaayo wa fii lafdin lahu faqaala cumaru nuwalliika maa tawallayta marka riwaayada abu daawuudka iyo riwaayada muslimku way isku dhow yihiin saas awadeed yacni inuu markaa riwaayada abu daawuudka keliya inuu lafdiga lafdigaa doorto xoogaa tawkiidaadka ay ku sugan mooyaane ziyaado kale markaysagaa ma leh laakiin xoogaa tawkiidaad marka waa dheer tahay laakiin asalka macnaha waa isku mid waayo itaqi llaha ya camaar muslim waa ku sugan tahay in shi'ta lamuxadis bihina waa ku sugan tahay muslim yacni cumar inuu ku nuwallii kamaa tawallaytana muslim waa ku sugan tahay marka tawkiidaadka un bay dheer tahaye yacni asalka markaysagaa macnaha waa isku mid marka riwaayadan kale uu sheikhu inoo soo naqliyey oo iyaduna muslim ku sugan ya amiira almu'miniina in shi'ta lima jacala allahu calaya min xaqika la uxadisu bihi axada xaqa uu ilaahay korkayga iigu kaa waajibiyey ee aada igu leedahay daraaddeed haddii aad doonto kuma markaa xadiidkan ma sheegi doono cidnaba uma sheegi doono marka fahamkii saxaabada laga qaadanayaa xadiidkan ay u fahamsanaayeen xaakimka ama amiirka muslimka ahi hadduu ruux markaa fatwada ama masaa'isha inuu sheego uu u diido inay tahay inuu ka reebtoomo oo ay tahay markaa inuu iska daayo waayo camaarna saasuu u fahmay waana kaa yidhi xaqa ilaahay igu kaa waajibiyey daraaddeed haddaad doonto inaanu cidnaba uga warramin cidnaba uga warrami maayo haddaad doonto inaanu cidnaba uga warramin cidnaba uga warrami maayo cumarna kuma inkirin oo ma odrhan waxa weeye in marka arrinkaasoo kale lagaa manciyaa waa arrin khalada ma odhan ee wuxuu tilmaamun inaanu ka mancinayno hadda u diidayn marka laakiin inuu markaa sida kale waafaqsan yahay oo xaakimku inuu ka mancin karo e, taas iyadaa marka inuu waafaqsan yahay ayaa markaa laga fahmaya taas iyadaa baa laga fahmaya xaakimkana waxaa ka saaran xil dadka cidda wax u sheegaysa oo waxa markaa xilka ka saarani uu yahay cidda wax u sheegaysaa dadka waa inuu markaa wixii markaa khalad ugu fatwoonaya dadka ama jahli ugu fatwoonaya ama waxa weeye markaa waxyaalo khalada dadka u fatwoonaya oo dadka luminaya inuu markaa fatwada ka manciyo oo dadka markaa u diido inuu la hadlo oo wax u sheego yacni waa arrin xil ka saaran yahay oo waajibaadkiisa markaysagaa ka mida waayo dadka diinkooda inuu ilaaliyo waa arrin markaysa markaa muhima waana mid saaran wey waana mid saaran weeyaan waxaa la soo naqliyey sheekhii la odhan jiray rabiicat ara'yi oo rabiicat ibn abi cabdiraxmaan waa shaykha imaam malik shiikhiisii weeyi culammadii salafku ka mid ahaa imaam maalik shiikhiisii u shiikha ahaa weeye rabiica maalin ooyey baa la yidhi rabiica ayaa maalin ooyey markaasaa waxaa lagu yidhi maa yubkiika yaa rabiica rabiicagu maxaa kaa oohinayaa markaasuu yidhi xadasa fi lislaami yacni amrun cadiim islaamnimadii waxaa ku soo kordhay arrin weyn baa ku soo kordhay arrin weyn ayaa ku soo kordhay buu taasaan la ooyaya waa maxay labacdu man yuftii haahunaa axaqu min asijni bisuraaq buu yidhi yacni dadaan markaysa markaa fatwo aan ehel u ahayn oo u munaasib ahayn inay fatwoodaan oo dadka masaa-isha uga jawaabaan oo cilmiga inay u sheegaan ku habboonayn ayaa markaysaga masaa masaaishii ka fatwoonaya oo ka hadlaya walabacdu man yuftii haahuna qaar meelahan ka fatwoonaya axaqu bisijni min asuraaqi waa uga xaqnimo badan yihiin jeelka in la geliyo oo jeelka lagu rido tuugta waa uga xaqnimo badan yihiin yani waxa weye qarnigii labaad buu noolaa imaam maalik saaxibulmadhab oo shaaficina shiikh u ahaa maalik shiikh u ahaa ayuu maalik usii shiikh ahaa casrigii taabiciintuu noolaa waktigii taabiciinta ayuu noolaa waa casriyadii dahabiga ahaa ama quruun mufadala ayuu joogay wakhtigaasuu ka cabanayaa dadka fatwoonaya inay yihiin dad aan ku munaasib ahayn qaar fatwoonaya inay ku inayna ku munaasib ahayn fatwada weliba in markaa tuugta la xidhxidho iyo in iyaga la xidhxidho in iyaga la xidhxidha inay u xaqnimo badan yihiin oo iyaga uga xaq leh in la xidhxidho tuugta waayo tuugtu dadka xoolahooda ay dhacayaan oo dadkii bay xoolaha ka fasahaadinayaan laakiin ruuxan markaysagaa aan cilmiga lahayn ee jahliga iyo aqoon darrada ku fatwoonaya ama waxa weeye khaladada ku fatwoonaya inxiraafka ku fatwoonaya isagu dadka diinkoodii buu fasahaadinaya oo kharribaya ruuxa diinka kharibaya iyo ruuxa xoolaha markaa kharibaya labadaana waxa daran ruuxa diinka kharibaya ruuxa diinka kharibaya ayaa daran culamada qaarkood waxay markaa tilmaami jireen inay waxa weeye dadka qaarkood fatwada u diidaan oo markaysaga ku ka manciyaan oo yidhaahdaan ha fatwoonin adigu munaasib umati inaad fatwooteen ay saa ku odhan jireen shaekhulislaam ibnu taymiya dad buu markaysaga waxaan yani fatwada markaa uu ka waaniyey oo u yidhi iska daaya fatwada markaasaa la yidhi waxa weeye ma waxaa lagu soo diray inaad waxa weeye ilaaliso markaysa waxawe fatwada oo muxtasib aad ka noqoto markaasuu yidhi fatwada in la ilaaliyaa ka fiican in waxyaalo badan oo kale la ilaaliyo hadal macnihiisu caynkaa yadaa yahay hadal macnihiisu saas oo kale yahay ashaekhu alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin shariidka la yidhaahdo lajnat alxuquuqa uu kaga hadlo waxa markaa uu ku yidhi isagoo xadiidkan daliishanaya hadduu ninka madaxda ee muslimka ahi uu fatwada u diido iyo inuu masaa-isha ka hadlo ruux culammada ka mid mida ou yidhaahdo adigu ha ka hadlin waxa weeye waa inuu aamusaa waa inuu aamusaayo markaysaga aanu ka hadlin waayo kayrkiiba arrinka ku qumaya oo ku kacaya markaana wuxuu radinayay kuwa markaysaga yani sameeyey lajnat alxuquuq wax la yidhaahdo oo markii dambena xukuumadda markaysaga sacuudigu ay manciday yani marka ayuu ka hadlayay radinayey una tilmaamaya arrinka noocaasa inay tahay inay amarka qaataan yani waxa ay sameeyeenna inay ahayd markaysaga arrin mukhaalafo ah oo de sharciga aan waafaqsanayn inay tahay waxay waxay ku kaceenna inay saas yada ahayd oo waxa weeye qalad marka inay ahayd isagoo sheikhu sii wata wuxuu yidhi haddii waxa weeye aniga oo ibnu cuthaymiina ah hadduu xaakimku ii diidi lahaa oy odhan lahaa dadka markaysaga waxba ha u sheegin yacni waxa weye wax dambe uma sheegeen bu yidhi wax dambe uma sheegeen bu yidhi waa iska cibaadaysan lahaa bu yidhi waana xil markaysaga layga kor qaaday waayo kayrkay oo culammada ka midaba arrinka noocaasa ku kacaya kabni baaz wa hayru kabni baaz wagayrih yacni culammada kale ayaa markaa jagadaa iyo booskaa buuxinaysa mar hadday markaa buuxinaysana in waxa weeye anigu aan ku tallaabsado marka waxawe ma aha xadiidkan buu calaa kulli xaal aad iyo aada u daliishaday sheekhu uuna tilmaamay masalada saay aad iyo aada ugu nuxnuxsaday aad iyo aad yani ugu nuxnuxsaday marka almuhim culammadu yani mas'aladaas markaa uu sheikhu baabaystay oo ku saabsan ruuxii marka waxaweye madaxdu ay u diiddo yacni fatwada iyo tacliimta iyo wacdiga mar hadday ummadda ku sugan tahay cid xilkaa ku qumaysaa waxaa waajibku ah inuu afkiisa haysto waayo amarka markaysa markaa isaga la amray macsiyo ma aha inuu afka haystaa la amray waayo waajibkii markaysagaa kifaayu ahaa cid kalea xilkii ku qumaysa iyo waajibkii ku qumaysa waajibkii cid kale ayaa ku qumaysa mar haddii cid kale waajibkii ay ku qumaysana amarka caynkaasi amru macsiyo noqon maayo ee wuxuu noqonayaa yacni waxa weeye shay marka waxa weeye bannaan in markaa la amro sidaas yada ah waxaana markaa waajiba ah xaakimka in lagu ateeco wixii aan macsi ahayn mar haddii faralkii cid kale ku qumaysana macsi noqon maayo fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca tanna macsi noqon mayso laakiin hadduu xaakimku yidhaahdo cid baa dadka markaysagaa u fatwoonaysa iyo cid wax u sheegi karta iyo cid waxa weeye diin marka markaysagaa dadka udhigi karta iyo cid waxa weeye wanaag amri karta toonna ma jirto waxa weeye ta noocaasi waxay noqonaysaa macsiyo laguma ateecayo taas waxa kala duwan cid gaara ama ruux gaara in laga manciyo iyo waxa weeye si caama in loo manciyo si guud haddii loo manciyo la yidhaahdo dadka waxaa u sheegtaanba yaynay jirin culammadu afkooda ha haysato ruux marka markaysagaa dadka wax u sheegaaba yaanu jirin haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa taasi macsiyo laguma ateecayo markaa xaakimkii laakiin haddii la yidhahdo fulan min annaas hebel adigu dadka waxbaa u sheegi isaga waajibka waa ka dhacay yacni dadka kale markaysa markaa ayaana waajibkii ku qumaya waayo dadkii lagama wada mancin markii horena fardu kifaaya ahaydoo idaa qaama bihi man yakfii saqada alxaraju can albaaqiin haddii cid ku filani ay ku qunto waajibku cidda kale waa ka dhacaya sidaas yadaa bay ahayd sidaas yada ah ayay ahayd calaa kulli xaal dadka aan munaasibka ahayn fataawaha oo aan iyagu markaysaga yacni jahalada ama aan cilmiga lahayn iyaga waxaway mar walba waa in laga manciyaa ama dadka markaysaga waxyaalaha khaladka u fatwoonaya oo waxa weeye inxiraafka ama dalaalka ama bidcada ama waxyaalahaasi ku jiraan ama waxyaalaha nusuusta khilaafsan u fatwoonaya iyaga marlayba yacni marka ama culammadu waajibka ku qunto ama yayna ku qumin iyaga waxa weeye waa in marka waxa laga manciyaa waayo marka horeba dadka ma anfacayaane waa dhibayaan waxay samaynayaan arrinkoodu waa idlaal waa inay dadka markaysagaa lumiyaan itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu waa ka nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam dadka jahalada ah haddii masaa'ishiiyo fatwada iyaga la weydiiyey ee cilmiga in waxa laga dheefeeya ay tahay inay iyaguna lumaan dadkana lumiyaan waayo ra'yigood iyo sida iyagu la tahay markay ku jawaabaan yagina waa lumayaan dadkiina waa luminayaan markaa kaa isagu dadka luminaaya waajibkii ha lagu qumo ama yaan lagu qumine waa in isaga laga manciyaayoo loo diida baabka afar iyo labaatanaad wujuubu inkaari almunkari wa darajaatih wujuubu inkaari lmunkari wa darajaatuh munkarka in la inkiro oo la beddelaa inay waajib tahay iyo wa darajaatuhu ay wa darajaatu inkaari almunkar iyo munkarka marka la bedelaayo la doorinayo martabadaha iyo eh, derajooyinka uu kala leeyahay bedelaadda munkarka la bedelayo la doorinayo ayuu u baab yahay xadiidka lix iyo labaatanaad can abi saciidin radia allahu tacaala canhu waxaa muslim ka soo wariyay abi saciid alkhudri ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal waxaan maqlay buu yihi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam yacni xaal uu yidhi baan maqlay man ra'aa minku man ra'aa minkum munkaran man ra'aa munkaran falyugayirhu biyadih man ra'aa ku kastoo arkay munkaran shay munkar oo shareecadu diiday falyugayirhu ha bedelo biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo ha ku bedelo alfaadda qaarkood waxay sheegayeen man ra'aa minkum munkaran oo minkum bay ziyaadinayeen waxaa loo jeedaa ruux kastaoo muumina oo arka munkar falyugayirhu ha ku bedelo ha ku dooriyo biyadihi gacantiisa fain lam yastatic hadduu kari kari waayo inuu gacanta ku bedelo oo gacanta ku baabi'iyo munkarkaasoo ku ku suuliyo fa bilisaani ay fal yugayirhu bilisaani carabkiisa ha ku bedelo oo ha ku baabi'iyo munkarkaas fain lam yastatic hadduu kari kari waayo inuu carabkiisa ku bedelo fa biqalbih ay fal biqalbih qalbigiisa ha ku dooriyo oo bimacnaa qalbiga ha ka naco ha ka karaahiyaysto wadalika adcafu aliimaan kaas inuu qalbiga ka nacaana waxa weeye adcafu liimaani yacni iimaankiisu waa ka daciifsan yahay ama xagga dacfiguu ka habeen xigaa ama xagga dacfiga iyo taagdarradu uga dhow yahay yacni markaa kaa kale ee awoodaya ee beddelaya yani looma jeedo waa daciif waxaa loo jeedaa kaa kalaa ka kamaal badan saasaa laga tilmaamaya rawahu muslimun xadiidka muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkana waxa uu tilmaamayaa in munkarka shayga shareecadu ay diiday waa in la bedelaa oo la dooriyaa munkarantaasna waxaa soo gelaysa aya munkar munkar kastaa soo gelaya sagiiran kana aw kabiiran ha ahaado munkarkaasi mid yar ama ha ahaado mid weyn ha ahaado mid gaalnimo ah ama ha ahaado mid gaalnimo ka sokeeya marka munkar kasta kuu doonaba ha noqdee nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi fal yugayirhu biyadih ruuxu gacantaha ha waxa kaga qabto oo gacanta ha ku suuliya ha ku bedelo saas iyadaa baa nebigu sala allahu alayh wasalam amray taqyiirka gacanta markaa lagu hayirayo waa martabada ugu horeysa waana ta ugu kamaalka iyo dhammaystiranka badan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen falyughayirhu biyadih waxaa la gaara madaxda wa bacdu ahli cilmi waxay yidhahdeen man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadih falyughayirhu biyadih waxay u taallaa waa xukuumada ama markaysaga madaxda fa bilisaanihi waxay u taallaa waa culammada iyo ciddii la halmaasha fa biqalbihina waxa weeye waa cid kastoo kari kari weyda culamada qaarkood saas iyadaabay mareen culamada sidaas marayna waxaa ka mid a ah saaxibu daliil alfaalixiin yani sharaxa riyaad saalixiinka shiikha leh daliilfaarixiinka saas yadaabuu ku maraya culamo kaloo marayna waa jiraan waxaana sababay inay saa u kala saaraan iyadoo amarku caam yahay falyugayirhu biyadihi bay waxay u qaateen in bedelaadda gacan wax lagu beddelayaa dagaal inuu laasimsanaayo oo ilaaba ilaa dagaal ka dhalanaayo marka markay is yidhaahdeen dagaal buu laasimsanayaa ayay waxay is yidhaahdeen afraadda iyo dadka haddii loo fasaxo la yidhahdo gacan baa wax ku bedeli kartaan dee inay markaa dagaalami karaan oo waxa weeye afraadi markaa iska samayn karto oo dagaal iska oogi karto oo taasna fitan ka iman karta ka dhalan kara marka fitan inuu ka yimaado ayaa ka dhalan karta sidaas aawadeed ayaa iyagoo albaabka fitnada awdaaya saddan lidariicay waxay yidhahdeen falyugayiru biyadihi waxay ku gaar tahay xukumada laakiin qowlkaasi saxiix ma aha ee sawaabku waxay tahay waa inuu xadiidku caam yahay falyugayirhu biyadihina inayna ku gaar ahayn yacni markaa xukuumadoo keliya ayna ku gaar ahayn sida saxiixa ahi ee culammada ay taqriiriyeen waa saas laakiin waxay yidhahdeen falyugayirhu biyadihi ma laasimsanayso ilaaba ilaa yacni dagaal laasimsan mayso dagaal ma laasimsanayso wa axmed ibnu xambal imaam ahli sunna waxa u ihi fal yugayirhu biyadih yani ruuxu gacantiisa waa ku bedelaya laa bisilaax laakiin hub kuma doorinayo kuma bedelayo afraadu hub intay qaataan inay ku bedelaan munkarkii baanu gacanta ku suulinaynaa inay yidhaahdaan oo hub u qaataan ta noocaasi marka iyadu uma banaana buu yihi haddaa gacanta siduu ugu bedelayaa wuxuu ugu bedelayaa buu yidhi carruurtii dagaalamayso kale markuu soo maro yani yufariqu baynahumaa waa kala kaxaynaya dadka qaarkood waxay sameeyaan markay carruurta dagaalamaysa arkaan way isku daawadaan waxa weeye taasna waa arrin khalada weeye waayo shay munkara weeye munkarkaana waxa waajiba in la hayiro oo la bedelo marka waxa weeye waa in lakala kala maslaxayo la kala kaxeeya la kala furfuraa laakiin in la isku daawado yani waxa weye waa qayb qaadasho munkarkii laga qayb qaadanaya yani waxa weeye carruurtii islaynaysoo kale uu kala kaxaynayaa khamrigii iyo waxyaalaha caynkaasoo kale uu qubayaa waa haddii xaaladdaasina ayna fitna ka dhalanayn mafsado ka badan ayna ka imanayn weeye yacni marka waxyaalaha caynkaasoo kale uu samaynaya marka ficil waa sameeyey wax ku qayirayo laakiin waxa weeye haddana dagaal kama dhalan dagaal kama dhalan marka imaam axmed ibnu xambal sidaasuu yidhi imaam axmed ibnu xambal saas ayada ah, ayuu yidhi ah, ibnu rajab alxambalina kitaabkiisa la yidhahdo jaamic alculuum walxikam waa soo naqlinaya aqwaasha shiikha wax ka mida ah, waa kusoo raraya oo sharaxa xadiidka waa ku keenaya marka almuhim tagyiirka hub laakiin wax lagu beddelaayo xukuumadda la gaara laakiin wixii hub ka sokeeya oo tagyiir biliyada ah yacni waxa weeye waa la samayn karaa yani waxa weye waajibku waxay tahay in la sameeyo oo ciddii awoodi kartaa ay markaa samayso cidda marka waxa weeye ruuxu ka mas-uul yahayna yani tarbiyadooda iyo ubadkiisa iyo xaas eh, xaaskiisana waa inu markaysaga munkaraadkii ka beddelaa oo uu gacan wax kaga qabtaa yani markaa taas yadii waa mid waxa weeye markaa saaran weeye hadduu gacan inuu ku bedelo ama ku dooriyo awoodi kari waayo carabka ha ku dooriyo oo bimacnaa ha waaniyo ha la hadlo oo xumaantii afka markaysaga markaa ha ku diido waxa markaa xun ay samaynayaan oo waxa weeye ha ka waaniyo fain lam yastatic fabilisaani waxaa xadiidka laga daliishanayaa inkaarka munkarka la inkirayo ama la doorinayaa inay shardi u tahay istitaaco waayo xadiidku waxa uu yidhi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbih yani saas iyadaabaa xadiidku yidhi marka taana waxaa laga qaadanayaa in istitaaco loo shardiyo iyo awood loo shartiyo taas iyada ayaa markaa laga qaadanaya ahlu cilmiguna waxay yidhahdeen qaacida ahaan laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura wax waajib la yidhahdaa ma jiro awoodi waa la awoodi waaye la jirkeed walaa muxarama maca adaruura shay xaaraanina ma jiro daruuro la jirkeed bimacnaa haddii shayga laga fursan waayo daru yani markaa xaaraani ma jirto oo shaygii ruuxu naftu ay u geysay oo waxa daruuro ku bannaanaadana ah uuna waxa weeye naftu ay ku kaliftay lidaruura shaygaasi ugu bannaanaanaya waatay culamadu yidhahaan addaruura tutbixu almaxduuraat daruuradu waxyaalo xaaraan ay bannaysaa mana aha shay kasta bimacnaa way sababtaa baa loo jeedaa yacni markaa bannaynteeday sababtaa ay sabab u tahay waa sabab lilibaaxa ayaa laga tilmaamayaa mana aha markaysaga muxaram kasta in loo jeedo waa muxaramkii daruuradu ay bannayn karto waxyaalaha qaarkooda aan daruuro marnaba ku bannaanaan baa jira bay yidhahdeen culammadu waxaa ka mid a kufriga ama gaalnimada gaalnima daruuro kuma bannaanaato ikraha waa ku bannaanaataa qofka lagu dirqiyo yani waa ku banaanaataa ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan laakiin kuma banaanaato daruuro oo lidaruura ayaan sidan u samaynayaa yani waxa weeye shay kufri ah yani waxa weye ma suuragal aha kufri kuma banaanaado daruuro kuma banaanaado marka muxaramaadka dhammaantood looma jeedo ee bacdi ka mid a muxaramaadka ayaa daruuro ku banaanaada waana shaygii markaa daruurada wax ka tari kara mutacayinna u noqda in isaga markaysaga yani markaa daruuradii lagu daafaco waxay culammadu yidhaahdaan wa an yakuna mima tandaficu bihi adaruura waxa u sharti ah waxay daruuradu ku daafacmayso waa inuu yahay waxay daruuradu ku daafacmayso waa inuu yahay daruuradiina waa waa inay markaa keensatay daruuraduna waa inay ku daaficmi kartaa dabad qadarka daruur ahaan loogu baahan yahay ayuu ruuxu markaa dabeed ka isticmaalaya addaruuratu tuqadaru biqadariha waatay culamadu yidhahdaan almuhim yani xadiidku waxa uu sheegayaa munkaraadka takyirka la hayirayo la bedelayo in loo shardiyo istitaaca ama awood in loo shardiyo istiaacadana daabitkeedu wuxuu yahay siday ahlucilmigu sheegeen waa imkaanu lficli waa in ficilku suuragal yahay in la sameeyo iyadoo mafsado ka badani ayna ka dhalanaynin iyadoo mafsado ka badani aynay ka dhalanaynin waa in markaa ficilkii in la sameeyaa suurogel yahay laakiin haddii ficilkii la samayn karo laakiin mafsado ka badani ka dhalan karto xaalka caynkaasa ma noqonayo waxa weeye shaygii mustataac noqon maayo oo istitaacadii waxay noqonaysaa inayna xaasil ahayn alistitaaca sharciya daabidkeedu waa sidaas siday ahlucilmigu markaysaga ay sheegeen ay markaa taqriiriyeen siday markaa sheegeen waa saas yadaa weeye marka haddii waxa weeye munkarkii shay ruuxu uu qayiri karo o gacan ku bedeli karo laakiin mafsado ka badan ay ka dhalan karto xaalka caynkaas ah yacni in la qayiraa ma bannaanaanayso in la qayiraa ama la bedelo gacan lagu dooriyaa bannaanaan mayse waxay noqonaysaa mid muxarama ayay markaa noqonaysa waktigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk